فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده And su-aasha shanaad waxay ku saabsan tahay ninka loo yaqaano xasan kaafi oo hadda jooga sidan filayo magaalada muqdisho ama hareeraheeda xasan kaafi aqoon badan umaan lahayn garan garanahayn suuradiisa iyo sawdkiisa midnaba intaanan tegin yeman waxaa dhacday labadii kun iyo tobankii mar aan tegay damaaj ayaa dhallinyarada soomaalidu maalintii ugu horreysan tegayba waxay yidhaahdeen muxaadara noo jeedi waan ka yara ugudaartay adigu markii dambe waxay noqotay inaan muxaadaradii galo aan jeediyo muxaadarada waxaan kaga waramay cilmiga iyo ku dadaalka cilmiga lagu dadaalayo waxaan sharaxay aayaadka qur-aanka kusoo aroray suurat racd anzala min asamaai maaan fasalat awdiyatun biqadariha faاxtamala saylu zabada raabiya wamima yuuqiduuna calayhi fi الnaari ibtigaaa xilyatin aw mataacin zabadu mihluh كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض آيات القرآن كأه أيان شرحي وتفسير جود أن كبحي kadib dhalinyarada waxaan siiyey dardaaran ah maadaama oo ay soo gooyeen masaafo dheer qaarkood ay ka yimaadeen soomaaliya qaarkoodna ay ka yimaadeen somalilan qaarkoodna ay ka yimaadeen meelaba kasii fogfog waxaan u sheegay in maqsadkii ujeedada u yimaadeen ay xaqiijiyaan inaanay ku mashquulin qiila waqaala waxaa la yidhi iyo waxay yidhaahdeen ama wuxuu yidhi waxaa la soo raray waxaa la sheegay inay ku mashquulaan dalabka oo cilmi ay fahmaan oo faa'iidaystaan ragga qaarkood ay naqdinayaan ama ay ka hadlayaanna waxaan u sheegay inay uga fiican tahay intay hebel ku mashquuli lahaayeen inay ku mashquulaan xeebaha nafahooda ragga jooga hargeysa ama meel kale ee salafiyiinta ah ee intay faa'iidaysteen dadka u faa'iideeyey inaan lagu mashquulin akhtaadooda oon la odhan hebel khata' buu leeyahay hebel malaha ee nin waliba uu ku mashquulo intay faa'iideeyeen bal hadduu isleeyahay wuu ka fiican yahay inuu in ka badan faa'iideeyo intay qof soo saareen iyagu in ka badan isaguinu soo saaro oo bimacnaa uu xaqa faafiyo u nashriyo intuu awoodo masaladaasaan ku yar dheeraaday in badan aan ka hadlay kadibna waxaan soo gudageliyey isla damaaj gudaheeda muxaadaradaas nin la yidhaahdo abu camar cabdilkariim alxajuuri iyo zaayid alwasaabi labadaa wadaadoo mar dalka yimid oo ah laba nin oo markaasi dee ka digay markii hore yimaadeen waxaana dhacday anigoon ogeynba labadaa nin iyo waxay sameeyeen in habeen habeenyada ka mid ah uu isoo wacay sheekh cabdulkariim xasan xoosh waxaanu iga waramay waxay burco ka sameeyeen nimankaasi iyo markaas siday ula tacaamuleen wadaadadii halkaa joogay iyo hadalladii ay ku hadleen iyadoo warkii aan qabanay hargeysa yimaadeen kolay rag fara badan hargeysa joogaa oo masaajid ka mas-uulahi masaajid way ka xidheen muxaadarana kamay gelin sidii bay ku tegeen kadib waxaa igu maqaalo ah in la sheegay inay yidhaahdeen salafiyaba kama jirto somalilan afartii midhalan ka tegay xajuuriyiintaha iyo khubasadaha mooyaane kadib way soo noqdeen haddana waa la soo dhaweeyey isla somalilan bay kusoo noqdeen waa la soo dhaweeyey haddana way noqdeen waxa dhahdeen waa salafiyima meeshu marka labadaa kalaam eedee mutanaaqidkaabaan ka hadlay inay istanaaqudeen inay diinta ku baneeyeen hawadooda maanaa marka lasoo dhaweynaya odhanayaan waa salafiyiin dadku marka lasoo dhaweyn waaye la fogeeyenaya odhanayaan markaa salafiyiin maaha taasina in itibaac ulhawaa tahay baan sheegay somalilan iyo soomaaliya soomaaliyabana dee salafiyiinta joogta inay yihiin salafiyiintii uun kuwii markii horena soo dhaweyn waayey kuwii markii dambena soo dhaweeyuna yihiin oo aanay dee cid cusuba imanin asxaabulhawaana inay yihiin baan tilmaamay asxaabulhawaa iska hawadu iska raacaya waxoogaa naqdiyan labadaa nina ku sameeyo waxoogaa yara hadalka waan ku dheeraaday kadib waxa dhacday isla habeennimadii inay xajuuri u dalaceen warqadoo u gudbiyeen ilay nin wadaada hargeysta ka yimid zakari la yidhaahdo culimadii damaad joogtay radinaya oo damaad gudaheeda ku radinaya macna wax laga qabto <laughs> marka adigu warqadii xajuuri may gaadhin inan baa malaadu miiska ka qaaday habeenimadii baa la tashaday waxaa la yidhi zakariya in cid u saarno cid la hadshoo la doodo oo la fadhiisatahayn u saarno markaa dhowr nin ba adigu layidhaha la hadlaan markii dambe waxaa lasoo xulay nin la yidhaahdo maxamuud caga weyne ama kaba weyne ma garanayo nin maxamuud la yidhaahdo oo reer damaasna ahaayo iska mutacasibiinta xajuuri ahoo isaga laftiisu awhaamiyo iyo abaatiil fara badan lahoo culimadana wada tabdiiciyo qaarkoodna iskaba tafsiiqiya siduu hadaladiisa aan tilmaami doono ku cad hadda wuxuu degan yahay waxa uu degan yahay eh, sheekh magaalada sheekh buu degan yahay hadda marka maxamuudkaas iyo waxay soo xuleen xasan kaafi labadiinaan ila hadla yidhaahdeen marka waktigan dhammaan joogadi qori baan siitay waana waktigii ay dee dagaaladu iska jirjireen markaa wax ka socdeen damaaj ee xuutiyiintu ay markaa kulley wax soo yar weerweerarayeen dhowr goor baa soo weerareen inkastoo aanan dagaalka gelin anigii aanan wejan liwejan u fadhiisanin walaakiin waan sitay qorigii qoladii iska dhug baranaysay ee iska joogtay meeshan ahaa qori aa ka yaan marka nin baa yimid anoo maqaaxi fadhiya wuxuu igu yidhi assalaamu calaykum sheekh sakaraani salaam waxaan rabnaa inaan kula hadalno waa bacda cishaayi salaadda cishaayi kadib waxaan ku yidhi tafadalu wuxuu yidhi maya aniga maaha waxaa ku doonayaa nin la maxamuud iyo nin la xasan kaafi inay kula fadhiistaan caawa oo wada hadashaan waxay kaa codsanayaan qoriga inaad iska dhigto <laughs> waxaan ku dhinacaas baa hubkiisa dhigee qorigayga dhigi maayo haddaad diyaar ay u tihiin inaad saa igula hadashaan qorigayga sitana tafadalu haddaad baqanaysaan haddee fantashiru fi lardi marka adigu xooga way yar meelmeelaysteen aakhirkii nin axmed ilaa abu yaxya ii soo direen gurigaaga noogu yeel bay ku raadeen gurigiisan tegey anuu qorigiisa t waan isaga dhigay tafadalo baan ku dhi marka xasan kaafi muu hadlin maxamuud baa hadalka bilaabay labada wadaad baad radiday wuu i abu camr iyo zaaid labada wadaadna anaa la socda hargeysa markay yimaadeen kadib wuxuu gudagalay inuu naqdiyo cabdulkariim xasan xoosh oo dha cabdulkariim waa kadaab beenaala ah waa sidan waa sidan waa sidan uu radiyay cabdulkariim ayuu gudagalay waan dhegaystay hadalkiisa markuu dhamaystay waxaan wey waxaan ku yidhi kolley adiga iyo cabdulkariim labadiina kalsoonidan ku qabo dee laba la isu dhaweyn kara maaha ma isu dhow haddii kadib cid loo adaa u dhow labada wax kale cabdulkariim baa sidan sameeyey cabdulkariim baa raaci waayey cabdulkariim baa la fadhiisa markaad ka baxdo maxaad ku difaacaysaa anigu waxaan arkay baan ka hadlay hargeysa markii yimaadeen in lasoo dhibi waayeen isna yidhahdeen markii lasoo dhibayn isna yidhahdeen wixii ogaan dhega ku arkiyan ka hadlaan kuuli wax kaloo dhibaataa ah ma geystay dabadeed odu masaa'il kalaan galnay berberaa way naqdiyeen oo ay yidhaahdeen waa nin markaasi xisbiga malaaway tabdiicinayeen baan umalaynaya malaynayaa nin kalena waa la socday marka iska iska soo noqday markaan weydiiyey maxaad ku tabdiicinaysaana waxay yidhahdeen jaamacad ikhtilaad wax ka dhigaa iyo t v buu ka soo baxaya hadalla hadallo noocaas oo kale ah kadib maxamuud ninka kale ee saddexeeyey maxamuud iyo xasan kaafi ayaa mas'alo galay mas'aladaas oo ah macnaa muxaadarada in lagu galo maalan t v oo kale amba wax lamid a ah waa wasaa'ilu dacwa marka waxaan weydiiyey su-aal usoo tarxiya waxaan ku uri wasaa'ilu dacwa iyo aalaatu dacwa ma kala farqinaysaan dabeete ninkaa isagu iska xaqdoonba u aamusay wuxuu yidhi weligay ma maqlin cid kala farqinaysa wasaa'ilu dacwa iyo aalaatu dacwa weligay ma maqal laakiin marka waa in la baadha buu yidhi wallahi waa waa macquul bur hadal macquula in la yidhaahdo waa aalad t v-gii iyo mikrofoonadii muxaadaradii iyo duruustiina waa wasaa'il in la yidhaahdo waa macquul hadalkaasi markaas masaladii waxu tilmaamay ciddii ka hadashay dabadeeta wuu noqonayaa buu ihi ninkaas isagu wuu kadib <laughs> masale iska yaro dhacday oo xasan kaafi baa galay barbaraawi digidda laga digay maxaad ku difaacaysaa barbaraawi waa nin sidana barbaraawi waa kan cabdikariim waa kan deeta su-aal baan weydiiyey waxaan ku ihi adigu halkeed ka hadlaysaa baan ku ihi maana culimideed u hadlaysaa waxay culimada soomaaliyeed <laughs> waxaan ku dhiday culimada soomaaliyeed ka hadlaymayna anagu waxaanu ka hadlaynaa culimada somalilan ma hadalkaasi kaloo ma lahayn waxaanu doonayo inaan hadalkiisa ku xidhown inaan bashbeer ku xidhan doonay culimada somalilan baan ka hadlaynaa ma kuri culimada soomaaliyeed ka hadlaymayna guud culimo gaaraanu ka hadlaynaa ma kuri haddaad kuwa gaarka hadday horta ogoshay bal somalilan waxay teedaad ogoshay tafadal haddii kale inaga jooji dabadeeto wuxuu yidhi macnaa wixii dhacan soo rarayaan soo naqlinaya wuxuu yidhi culimada somalilan bandhay waxaan ku uri haddaba culimada somalilan haddaynu nidhaahno aduu somaliland ma tihid waad iska fadhiyi kartaa markaa wuu dhidiiday cumaamaddu dhididka iskaga aad buu u baqanayay wuu dhidiidsana wax kalau yidhi ma jirto cabdikariim waa la tabjiiciyey waa mubtadic waa kan waa jaahil barbara waa sidan waa halmacaasi macaasibu ku dhacay bidcuu ku dhacay wuxuu sharciyeeyey tiifiyada eh, laga soo waxbuu iska yidhi dee isaga ku xidhay waayo waayo haddaad doodayso inaad isku furto maaha de wejiyo fara badan ama hadallo badan sidaa u maamuli kartaa loo maamulaa shaksi qura isagoo kula hadli karo toban qof la iskuma soo daayo way tobanka qof way iskaashan karaan midba ka kale u dhiibi karaa hadal ka maqnaa kadibna waa lagu jebinayaa sidaa awgeed baa waxaan xasuustaa imaam alqaxtaani baa nuuniyas wuxuu ku tilmaamayaa bimacnaa ha ku doodin meel aad baqanayso marka hadday dee shan qof kula doodaya baqaa ku gelaya meeshan awood bay ku leeyihin marka shakhsi qura waana inaad isku soo daysidee bimajlisi khiifati xataa tubadala khiifatu biamaani kadibna hadalkiisii de isaga aamin baan noqday ama maan ka helay waan iska xidhay maxamuudkii baan soo daayay kadib adigu labiyo tobankii taqriiban habeenimaan kala tagnay salaada shaagti baan fadhiisanay ninkii saddexaad baan isku soo hadhnay ma magacaabayo waxaan u magacaabay iminka ka toobad keenay wixii ninkii kana soo hadhnay masalada xijaabkan galnay marka barbaraa wuxuu ku dhigaa jaamacadda iyadoona dumarku markaasi satro udhexayn wax kala asturaa jutaaradii waxaan weydiiyey fariqa u dhexeeya xijaab iyo jilbaab مسألة دي تفسير كابن كثير يوان ويقني أبوكو مسألة دي آخر كوا فهمينيك جزاه الله خير وبارك فيه سيدي باي مركا كنا معطي مركا حسن كافي هدين دول استغنوا xasan kaafi كافي حسن كافي وانن دلن يرى oo damaaj muddo joogay waana nin ay ra'si ka dhigeen xajuuriyiinta joogta damaaj oo ay meel idhaahdeen adaana maamulo amba adaa noogu sarreeya dadka qaarba waxay aaminsan yihin malaa kitaabu duuba kitaabada duubo kulligood wuxuu ka dhegaystay cajaladu wuxuu ii sheegay salaan ibnu cabdiraxmaan salafi oo macbar jooga in uu weydiiyey xasan kaafi cajaladihii barbaraawi uu duubay ee bukhaariga maanaa wuxuu daydayay xasan kaafi cajaladihii bukhaariga saxiixulbukhaariga ee barbaraawi uu duubo xasan kaafi daydaynayay oo uu dhegaysanayay markaa inta cabdulkariim iyo barbaraawiya lasoo dhegaysto kutubtay duwama dib loosii dhigaa waa koobi cabdulkariim iyo koobi barbaraawi hadhowna waxaa lagu odhanaya cabdulkariimna waa mubtadic amba waa jaahil oo dee xajuuriba wuxuu u istishaadayay yadunu algubru ana alkutuba tahdi akhaa fahmin liidraaki alculuumi walaa yadri aljahuuru biana fiiha غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من, من توم الحكيم وحو دريشاني توم الحكيم أبيادي مركاسي لغو رمي أنبا لو أسف الذهب لكنت أركبه lanani jaahilun basiidun wasaaxibi jaahil murakabun ayaa loo dariishanaya cabdulkariim inu jaahil yahay marka ninka jahli lagu xukmiyeyba haddana kutubtiisa la dhegaysanayo inta la duubto ajaladiisa la dhegaysanayo inta la duubto haddana mubtadic waa lagu oranaya wey waana jaahil limaada tastafiidu minhu idaa kaana mubtadican aw jaahilan limaada tatacalamu minhu maxaa wax looga baran looga faaidin jaahil ama mubtadic yahay marka xasan kaafi horta dhibaatada haysata aafada haysata waa faham darro waa caqli darro markaasi aafada haysataa labada aafa haysta aafada saddexaad haysatee ku dhacday waxay tahay wuu tara-usay bimacnaa dad baa madax ka dhigtay waatii rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu min suduuri alcibaad walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa xata idaa lam yabqa caalimun aw yabqi caaliman eh, ittakhada annaasu eh, ru'uusan juhaalan ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan isagoo jaahila raasi laga dhigtay fasu'iluu faaftuu bikayri cilmi fadalluu waadalluu bal eega manage online eh, wuxuu ka hadlayaa cabdiraxmaan alcadani iyo waxa dhex maray xajuuri kadibna xajuuri buu difaacaya yudaaficu can xajuuri hada aljaahil alkhabiis khulaasadu waxay tahay xasan kaafi ninka la waa nin aan cilmi lahayn haddii la yidhaha kitaab buu dhigay ama laba kitaab buu dhigayna waa kitaab buu berberaabu dhigay laba kitaabu cabdikariim dhigay saddex kitaabu cabdullahi xasho dhigay afar kitaabu mid kale dhigay intaasuu duuduubaa dib ugu soo celiya cidda garanaysaana way garanaysaa xasan kaafi nin fahmi maaha nin hadal lena maaha waa nin aad aad afgaabanoo de nin maaha lagu dagmi karo hataa dee balaaqe iyo nin codkarana maahaba xaqiiqatan laakiin de waa waxaaban maqlay maalin dhaweyd dadka qaarkood inahan markis baba looga dhisaya koonfur ama koonfur markaa looga asaasaya markiska koonfur looga asaasa waxaan aaminsanaya inuu yahay markis cajuur loo asaasay cajuurina culimada waxay tilmaameen inuu madsuus calaa ahli sunna waxa dhacday labadii kun iyo tobankii markaan damaad tegay middan joogay xajuur wallahi inaanan salaamin inaana gacan qaadin wallaahi alladii laa ilaha ilaa huwa man salaamin laman hadal kelmad kumaan oran salaam baa iga markhaati ah saasan u eegay markaan eegay waxa iga dhadhantay oo iga soo muuqatay ninkaas inaan ahlu sunnada ayn xajuuri wallahi alladhi laa ilaha illa huwa labadii kun iyo tobankii cid tabdiicisay ma jirin maxamed cabdilhaw saabi xataa muu tabdiicinin waxaan ku uri salaan ninkaas suufi buu leeyahay salafi buu leeyahay kan ku uri ninkaas aniga salafi lama yaka nin suufiyo ileegii suufi caadi ahaa marka khulaasada waxay tahay waxyaabo badanna waan xaadirnay oo dadku aanay xaadirin ambiyada qaarkood buu ku sheegay qaabkii dacwadda u wadeen inuu khaldanaa sida nebi maxamed oo kale alayhi salaatu wasalaam فهذه من وسائل الدعوة التي يخضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يجي عبس وتولى مركو آيات القرآن كاخري صحابة دو عاي صحابة فربضن دو عاي مركان كاسوان دي حالة دي طيعات حجور مبتدع مبتدع مبتدع مبتدع ضالة khulaasadana waxay tahay ninka xasan kaafi kule inta ka ogay xaqiiqadiisu waa intaas ha ku dagmina waxnaha ka qaadanina jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum dadka qaar baa weydiiyey su-aal ah maqaadicdan ad duubtay maxaad uga jeedaa su-aal la weydiiyey un weeyey intan ka ogumaan ka sheegay qaar ba waxay gu hahdeen maxaad hebel ugula tashan weyday maxaad hebel ugula tashan weyday waa maxaan hebel kala tashadaa <laughs> hebel maxaan kala tashadaa su-aal baa lagu weydiiyey haddaad garato waad ka jawaabi kartaa hebel ka waran hebel waa sidaa bis masalada dee culimo loo celinaya waa tabdiic iyo takfiir iyo tafsiir axkaam alwaciid manuu cidnimo tabdiicin karo arday yaroo maskiinana cidnima tafsiirin karo laakiin intan ogay akhdaadan cid ku egi sheegaya ninkaasi khaladka ee khaladkaasu leeyahy mafaasidda masaalixda ay mafsidatin taxsul mafsidadaa ka dhacay dhalanaysa in la caddeeyo qof le wuu khaldan yahy wuu khaldan yahy waa la odhan karaya maa mina ilaa raadun wamarduud ilaa saaxibu hada alqabr marka ma jirto cid xaq looga hibadiisanayo baqaa ku jiraa laga yaabaa kuwa in iyaga laftooda wax laga tilmaamo laga hadlo nin walaba caqiidada saafi ka dhig nin walabana isjir ilaahay ka baqo wayuxadirukum allahu nafsa ilaahay ka baqo subxaanahu watacaala ibni aadan ka baqan kelimad ninkaayina ha ka baqanin maqtac la duubayna qaadan hala cararin ilaahay ka cabso adigu adiga iyo ilaahay wixii idin dhexeeyay baad ogtahay qofna naftada kaagama aqoon badna adigu isku noqo isxisaabi xaasib nafsaka qabla an tuxaasab wazin nafsaka qabla an tuusan وتزين للأرض الأكبر آه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلهي ورتاقيس أديار أرقلو ولقوا الدين دونه ولا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين marka kulli qof walba waa weydiin doonaa su'aal ku saabsan markaasi cilmigi الرقمي ka dhaqmay wuxuu ikhlaaska allahina waafajiyo xaqana allah u gargaara hawna nusreeyo baatilkana ilaahay ha zuuliyo subxaanahu wa tacaala cid kasta cid kasta ayu shaksin qof kastuu noqdo shaksi kasta oo wax ka garanayno oo waxna laga weydiiyo waan cadaynaynaa u eegi mayno hebel muu odhanayo hebel ma taageersanayo hebel eh, markaasi eh, miyuu xaqa yidhi u eegi mayno ayu shaksin khaldama shaksi kastoo khaldama oonu ognahay inuu khaldamay waxaan odhanaa wuu khaldan hebel akhdaaduna markay dee faafto ama ay dee bidac gaadhsiisan tahay dee qofka waa laga digayaa iminka maalan dee eh, difaacan uu difaacayo ah, markaa xasan kaafigan yari uu difaacayo mar cayda culimada la'aa iyo difaacan uu difaacayo xajuuri radintuu eh, radinayo cabdiraxmaan cadan iyo rag waaweyn ahlu sunnaha maxaa shay laga aamusi kara shay loogu loogu eh, garaabayo ama loogu bogayo la odhanayo wuu wanaagsan yahay maxaa looga digayaa kuwa kale khaldamay min limaada yuxafir min xalabi min ah, ah, cabdimalik aljazaa'iri min min min ila akhiri maxaa looga digaya haddii la aamusayo intan ognay waa intaasan ka ognahay kuna xadgudbi mayno wixii markaasi dee khada inaga dhacayna ilahay naga dhaafo subxaanahu watacaala wixii xaqi nasiibnayna ilaahay ha nashriyo ilahay waxaan ka barayaa wax kastoo xaqa inuu nashriyo faafiyo shay kastoo xaqoo qof ilaahdo ilahay ha faafiyo nashriyo xaq waa xaqiisa loo aqbalaya shay kastoo baadil qof ka soo fulana ilahay ha baabiyo hadduu annaga naga soo fuliyo hadduu iskale ka soo fulo ilaahayow xaq iyo khayr iyo wanaag faafaya iyo nicmo ziyaadaysa cidii xaasiisa ilaahay lugaha iyo gacmahaba ka go wanaag iyo khayr la baabiinayo oo la hor istaagayo ciddii difaacaysa khayrkiiyo xaqi iyo wanaagga difaacaysa hortaagan eela war xaqa qaata war fahmana ilaahaya u nusray una gargaar gacmahooda iyo indhahooda iyo lugahooda iyo dhagahoodaba uu ilaali wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa